وفي البياض جاز أن يزارعه لمانعيها وتكون تابعة فإن يخالف جزءه فيما زرع أو جاوز الثلث فمالك منع واجعل عليه السقي والإبارة وما بدا إصلاحه الثمار وجذها والحنفي عن ذا نكص كالحنبلي ووزع على الحصص وليعلم الجزء مشاعا وبطل إن شرط نحو درهم فيه دخل وإن يخص واحد بكله فغير مالك قضى ببطله وعبدها بعد الصلاح بطل والشافعي عنه الجواز نقل وواجب تأقيتها بأمد لمالك والشافعي محدد ومنع استأجرت cayana saaqaytu lahaa kamaanumi wacaqduhaa yalzamuka alijaara wdiduhu liaxmadin ishaara fayafsaku alaxnaafu in cajzun tara licaamilin wagayruhum qaala ktara wain humaa yakhtalifa aw tafsudi fabiqiraadin khamaraahu starshidi almusaaqaah waa almucaamalatu cala asaqi in heshiis iyo caqdi lagu galo waraabinta dhirta caqdun bihi iltizaamu islaaxi shajar yani hiya musaaqaadku waxa weeye caqdun waa heshiis bihi ay markaa ku imanayso ku dhacayso iltizaamu islaaxi shajar in caamilku uu isku laasiminayo geedaha hagaajintooda wasaqihi iyo waraabintooda bixisati badala xisatin isaga oo qayb taa bedelkeed qaadanaya min ahamari midhaha ka mid ah inuu qofku dhirta iyo geedihii ka shaqeeyo waraabintoodana mas-uul ka ahaado oo isagu u tawaliyo bedelka shaqadiisaana uu helo qayb midhaha ka mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa almusaaqaa markaa de ijaaradiina way ka bannaan taho inaad qof shaqaalaha u qabsato geedihii beerti oo kaaga shaqeeyo aad bil wax ku siiso waa caadi Ehm, in aad ninkan qabsato oo aanad wax mushahara siinin wax raatiba aanad u qorin laakiin midhihii soosoo go-a ayaynu kala qaybsanaynaa inaad tiraahdo oo qofba intaa yeelanaya na waa caadiyo iyaduna waa qaab kale waa musaaqaadka abalaha nucmaan imaamkii abu xaniifaha raximah llahu isagu wuxuu arkay mucaamalo bannaan inaanay ahayn sababtuna waxa weeye qofkani waxaa laga yaabaa inuu tabco daalo dadaalo hadhowna midhihii ay xumaadaan ama waxba soo gu'i waayaan markaa qarar baa ku jira qararkaasaa markaa mancinaya ee halla ijaarta buu leeya oo qofka markaa tacabkiisiibaa baxaye ujraha loo qoro walmuftaa bihi laakiin sida lagu fadwoonaya madhabka xanafiyada marka la joogo tajwiisulaqdamiina waa raggii hore bannayntii ay banneeyeen ee min asxaabihi asxaabtiisa ahaa abuu yuusuf iyo maxamed ibn xasan iyo raggii noocaa ahaa way baneeyeen maxaa yeele axaadiista ayay arkeen in nebigu calayhi salaatu wasalaam reer khaybar oo musaaqaad la galay markaa de waana axaadiis sugan oo saxiix ah oo aan wax markaa ishkaalihii ku jirin iyo shubhatoona sidaa daraaddeed qowlkii imaamka way ka tegeen oo qowlkaa bannaynta ah bay qaateen taasaana markaa xanafiyada agtoodii maaragtay fatwadu ay ku salaysan tahay culammadii kalena way bannaynayaan haddaba geedaha ay ku bannaan tahay waa kuwee ayaa khilaaf ka jira washaafici fi nahli walkarmi xasar shaafici wuxuu ku gaar yeelayaa eh, geedka timirta iyo geedka canabka labadaasuu ku gaar yeelaya wixii kale kuma bannaynayo waayo asalku dee waa inaanay bannaanaan waayo qofbaa shaqo bixinaya haddana inuu bilaa waxba uu ku dhaco ay suuragal tahay qiraadkii waa banaanaaday oo arrintaas way ku bannaanayd bilijmaac bay ahayd wixii ka soo hadhay may ogolayn xanaabilada oo maarata qof in gaari loo dhiibo oo ku shaqeeyo waxyaalaha ogolaa way jirteen waynu soo marnay laakiin madaahibta kale may ogoleen arrintaasi sababtuna waxa weye qofkii inuu xooggiisii awooddiisii bixiye ayaa laga yaabaa waxbana aanu helin halkaasaa markaa dararkaa ku jira ayay u diidayaan haddaba shaafiyadi waxay yidhahdeen nakhiilkay ku soo aroortay oo nabigu calayhi salatu slam reer khaybar qoladii yahuudda ahayd dee geedihii timirta ayay ka shaqaynayeen canabkuna karmiguna timirta kama haro ha la raaciyo laakiin wixii kale lama ogola wa julluhum laakiin fuqahadu badi ajaaza fii kulli shajar wax alla wixii geed midheeyo ah ku bannaynayaan hadday maarata maangadii iyo liintii iyo waxyaalahaasoo dhan wax wixii geed midheeyo ahaayoo kolba midha laga soo guro way ku banaynayaan fuqahadii badi madaahibtii kale weliba eh, abcan waana qadiimka shaafici weeye shaafici qadiimkiisuna waa sida wlxanafi yacburu lilbuquuli xanafigii wuxuu u sii gudbayaaba geedyarihii waxyaalihii reeraayee khadrawaadki saas oo kale ahaa ayuu xataa usii gudbayaayo ay markaa ku banaynayaan sida markaa fatwadoodu ay tahay wاaahiri yaxsuru fi اnakhiili aahirgu isagu xataa canabkii wuu ka reebayaayo mar haddii nasku uu nakhiil un ku soo arooray nakhiilkaa wax aan ahayn kuma banaynayo wa fii maqaain aw zuruucin tacjizu arbaabuhuna maalikun yujawizu wa maalikun imaam maalik yujawizu wuxuu ku banaynayaa de isagoo geedihii o dhan ku banaynaya geedihii midhaynay o dhan wuu ku banaynaya dee julligaasuu ku jiray wuxuu maqaasin waa miqsaa ah bay leeyihiin maqsaa ah waa dhulka qisaaga uu ka baxo qisaagu waa nooc khiyaarka ka mid oo finan yaryarna marka laakiin iyagu waxay ujeedaan walilaan maalikiyadu waxay ujeedaan maqaasi markay leeyihiin ama maqsaa ay leeyihiin meelaha khadrawaadku ay ka baxaan sida khiyaarkaas oo kale badinjaanka dubbaha waxyaalaha noocaasa ayay ula jeedaan maqaasida ama aw zuruucin ama maaratay beerihii dalabku ka soo go iyo waxaa lamidkaa kuwaasoo tacjizu arbaabuhunna raggii lahaa ay ka caajizeen inay dar yeelaan waxay ku yaalaan beertii waa baxeen waa soo muuqdeen daryeel iyo ka shaqayn bay u baahan yihiin ninkii lahaana uu ka shaqayn kari waayo markaa hawl baa dee qabsatay wuu ka itaal itaalgabay inuu shaqadii isagu qabsado waxay markaa u banaynayaan inuu u qabsado shaqaale sidii musaaqaadka uga shaqeeya intii beertiisaas ay dayacmi lahayd xaaladaa markaa daruurada oo shuruud ay u dhigayaan waa in waxaan hal mar la goosanaya ay yihiin oo wax kolba soo baxaya aanay ahayn bay leeyihiin waa in uu ka baqanaya inay ka dhimato oy ka baaba'do waa in isagii aanu awoodiyo tamar uu kaga shaqaysta lahayn waa in ay wixii soo baxeen oo ay soo muuqdaan welina aanay bisaylkii gaadhin xaalada uu ku banaynay wfibayaadi jaaza an yusaaricaha limaaniciha watakunu taabica wajaaza waxaa bannaan an yusaaricahu musaaraca inuu kala galo caamilkii filbayaadi dhulkii cadaa ee geedaha u dhaxeeyey limaaniciha cinda maaniciha raggii diidanaa culammadii diidanayd musaaracada way u banaantahay tahay halkan inuu dhulkaa cadee geedaha u dhaxeeya uu musaaraco kala galo wa takuunu taabica ama waxaanay noqonaysaa musaaracadaasi musaaqaadka mid tabac u ah oo dee khaybar yahuudda geedahana maaragtay waxa weeyaan midhihiina waa laga soo gurayo caqdiga way ku jireen zuruucdiina way ku jirtay marka oo weliba wax badan baaba laga soo guri jiray marka waxay leeyihiin fuqahadii musaaracada diidanaa xadiiskii raafic ibn khadiij kuwaas ku tegayey kana waa ansaxayo isaguna waa sugan yahay waxay markaa ku jamcinayaan haddii ay tabacan lilmusaaqaati tahay dhulkaa caddaanka ee geedaha u dhaxeeya wixii laga beerayo ee musaaraco lagu gelayo waa caadi laakiin waa tabac ahaan marka maxay diidayaan musaaraca mustaqila bay diidayaan eh, fain yukhaalif jusuhu fii ma zarac fain yukhaalif hadduu ka gadisnaado jusuhu heshiiska nisbada ama komishanka lagula heshiiyey fii maa zaraca inta markaa musaaracada haduu ka gadisnaado intii musaaqaadka lagu heshiiyey oo halkaana boqolkiiba labaatan lagula heshiiyey halkana oo kale lagula heshiiyey aw jaawaza ulfa ama cadaanka maaragtay waxa weeyaan uu musaaracada ka gelayaa uu ulu ka badan yahay dhulka ulukii ka badan yahay famaalikun manac maalig waa diidaya oo de maali waa kii uluska hadiya jeer wax ku cabiri jiray tan kalena iyadana wuu diidayaayo wuxuu leeyahay waa in ay tabacnimadii waa inay maarata waxa weyaan tan unbay lan tabac u tahay waa inaanay ka gedisnaan oo hadduu musaaqaadkii kula heshiiy boqol shan iyo labaatan maraha inuu yeelanayo tanna waa inuu intii uu kula heshiyo lakin shaaficiyadu waxay leeyihiin haddii cabdigii cabdiga la hoosgeeyey khasab ma aha in nisbadu ay isku mid noqoto wajcal calayhi asaqya walibaara shaqadii markaa caamilka ayaa laga hadlayaa wajcal calayhi waxaa caamilkan markaa dushiisa saaraysa oo ku waajibaya assaqya waraabintii dhirta walibaara tallaalkii iyo bacrimintii wamaa badaa iyo wax kasta oo ay muuqatay islaaxuhu himaara midhaha inuu wanaajinayo wax kasta oo midhaha kobcintooda iyo badintooda ka shaqaynaya iyo weynayntooda isaga ayaa lagu leeyahay wajadahaa goyntiina isaga ayaa lagu leeyahay wlxanafi xanafigu candaa nakasa kan uu joogsaday oo maarata waxa weeyaan kuma maarata kuma waajibinin kalxambeli sida xambaliguba uu yeelay marka xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin jadaadku calaa rabbi ilmaal hawshiisi ninkan way dhammaatay markii waqtiga la goosanaya ay gaadhay ninkani wixii midhahaa hagaajinaya unbaa lagu lahaa laakiin tan kale laguma laha qolyaha kalena waxay leeyihiin waa min tamaami alcamal shaqadii dhammaystirkeedii weeyaan marka wixii kasoo haray intaa isaga lagumale ceel inuu qodo iyo inuu dayr kusoo wareejiyo ku xidho mxuahay beerta iyo waxaa la yidhi wixii usuusha xafidaya ee aan soo noqnoqonayne mar sanad walba in laga shaqeeyo aanay ahayn waxaa taa laga rabaa rabulmaalka ninka beertale ayaa hawshaa qaba ama shaqaale kale ha u dirto ama isagu ha qabto ama dee kanbaa kula heshiiyo inuu cabdulijaaro gaara uu la galo laakiin musaaqaadka shaqadeedii ka mid ma aha walyuclami ljuzu waa in la ogaadaa ninkani nisbada uu qaadanayo mushaacan xaal weliba mushaac uu yahayo boqolkiiba intaa oo kale uu yahay ama sidii berigii hore loo xisaabin jiray rubuc iyo ulus iyo cushri iyo wax noocaasa waa inuu yahay wa baala wuu burayaa cabdigu in sharu naxwi dirhamin fiihi dakhala in dakhala fiihi hadduu soo dhex galo sharu naxwi dirhamin dirham wax lamid ahoo qof uu shambisanayo yani wuxuu leeyahay marahana intaasaan leeyahay bishiina dee waa inaad waxisiiso u baahana walaa igu xian markaa bishiina boqol doolaroo bishiina aan qaato hadhowna midhaha aynu kala qaybsanno maya shareecada islaamku waxa weeyaan ama fiqiga islaamigii ma ogola labadaa in la jamciyo ujra haabita iyo nisba waxba kama jiraan waayo ijaaradu iyo waxaan kale ma kulmaan oo caqdiga ama ijaaru buu noqonaya ama musaaqaad unbuu noqonaya ama e, qiraad unbuu noqonaya hadduu qiraad yahay waa nisba lama ogola ujra maqtuuca lama ogola haddii ijaaro caadiya uu yahayna waa ujra maqtuuca macluum biha lama ogola iyadana wax markaa aan mablaqeedii la garanayno ama kor u kacaysa ama hoos u dhacaysa lama ogola markaa halkan waxay noqonaysaa ijaara faasida bay noqonaysa haddii sidan la yidhaahdo oo la soo geliyo wax maqtuuca la soo geliyo caqdi ijaaro oo faasida buu noqonaya wabala caqdigu wuu burayaa in sharu naxwi dirhamin fiihi dakhala hal dirham wax la mid ah haddii la shardisto yani wax maqtuuca weeye wax go-an wain yukhasa waaxidu bikulihi fagayru maalikin qadaa bibulihi wain yukhasa haddii lagu gaar yeelo waaxidun labadii daraf mid kamida bikulihi midhaha oo dhan faayru maaliki maali wii ka soo haray qadaa bibulihi inuu bail yahay u xukumaya qiraadkibaynu kusoo aragnay oo de waa ki uu lahaa waa caadi laakiin raggii kaloo dhame halkan waxay leeyihiin waa faasid mana ansaxayo halkaa abu xaniifa ibdaac iyo qardi buu ku tasxiixinayay lakiin ta halkantii ka suuragal ma ah markaa waa faasid bay leeyihin inuu ninkani markaa de la yidhi caamilkaa waxaa wadale rabulmaalka midhaha wada ninkan ku shaqeynayay musaacid unbu ka soo qaadaya oo maaratay axkaamtii musaaqaadka ee xaggii ammaanada iyo arrimaha iyo waxyaalahaasi uu siinayaa laakiin dee waxba la siin maayo oo saasay ku soconaysaa guriga cagsiga hadday noqotona waa saas oo kale wacaqduhaa bacda asalaaxi baala wacaqduhaa in markaa heshiiskan la galo bacda asalaaxi midhihiioo wanaagsanaaday oo bisaylkii ka muuqday baala baail weeyaan maxaa yeelay laa xaajata ilaa hada alcaqdi biilay maadii halkaa la gaadhay caqdigani baahidii loo qabay meesha way ka baxday marka waxay noqonaysaa uun akli amwaali innaasi bilbail wshaafici canhu ljawaazu nuqila shaafici waxaa laga soo guuriyey inay bannaan tahay qowl ah baa jiro odhanaya wixii markaa acmaalunbaa kolley harsane waxaa harsan buu muqaabilkeeda wax ku qaadanaya wa waajibun taaqiituha biamadi waxa waajib ah in la muddeeyo oo musaaqaadku wakti ay dhammaanayso waa inuu jiro ilaa taariikh hebel baanu caqdiga musaaqaadka kula galay waana in muddadaasi ay tahay muddo looga bartay geedahan inay ku dhalaan oo midhaha ay keenaan waajibun waxaa waajiba taqiituha biamadi muddo in markaa loo qabto limaalikin washaafici maalik shaafici agtooda muxadadin amadkaas oo muxadad oo la xadidayo ayaa lagama maarmaan ah qolyaha kale ma shardeeyaan waxay leeyihiinuun intay biluhu ka bistaanayaan weli markay biluhu bistaadaan shaqadii ay halkaas shaqada markaa ku dhammaanaysaayo waxay ka dhigeen muqadara bilcamal in waxaani camal uu ku qadaran yahay bay ka dhigeen laakiin de waxaa ishkaala ah haddii wax dhacaan ay welihiiba soo bixi waayaan shaqadii miyuu wadayaa ayaa markaa ku imanaysa wamanacaa way diideen labadoodu istajartu ereygaa inaad isticmaasho waxaan kuu ijaartay inaad qofka ku tiraado meeshan ijaaro maaha caqdigani waa musaaqaad bay qolyaha kale waxay leeyihiin waan kuu ijaartay waa layska odhan karaya waayo wixii waa camalkii baa qofka laga doonayaa ijaaradaana dee taa asal u ahayd oo cuquud maarata manaaficda waxa u asala ijaaradaa u asala inta kalena markaa wax weeyaan fii falaki ijaara unbay ku wareegayaan hadday qaraa tahay iyo hadday musaaqaad tahay iyo hadday jacaalo tahay sidaa daraaddi waa arkayay qiraadkii markuu fasahaado ujratulmili baa loo noqonaya ijaaradii baa loo noqonaya jacaaladii haddii maarata ay fasakhanto iyadoo bacda shuluuc fi lcamal ijaaradii baa loo noqonaya tan lafteedu haddii ay marka waxa weyaan fasaado waxaa loo noqonaya ijaaradii marka cuquudulcamalka waxa asal ah ijaarada ayaa asal ah marka way iska ogol qolyaha kale wabnulqaasimi imaamkii cabdiraxmaan ibnu qaasim ahaa ee ardayga imaam maalik cayana saaqaytu isagu waxaa shardi ka dhigay baa la yidhi cayana laha wuxuu u magacaabay u cayimay saaqaytu musaaqaad baan kugu heshiiyana dufka tiraado kamaa numiya si lasoo naqliyey laakiin jamaahiirtu waxba lafdi ma shardeeyaane lafdi kasta oo macnaha gudanaya ayaa dee ku filan wa caqduhaa heshiiskeedani yalzamu caqdi laazima weeyaan kal ijaara sidii ijaaraduba ay laazimu ahayd ayuu laazim u yahay wadiduhu liaxmedi kaa cagsigiisana imaam axmed ba ayaa waa ishaaray yani cibaaro toosa ah lagama haye laakiin waa iimaa bay yidhaahdeen yani wuu ishaaray marka madhabkiina saasaa laga dhigay mar aan lafdi sariixa laga hayno ishaarada imaam axmed ee maarata ishaare in cabdi jaa ah ay tahay ee laga fahmay hadalkiisa ayaa markaa madhabkii xanaabiladu uu yahay qiyaasan cala alqiraad ilan qiraadkaba inagain nidhi waa caqdi jaa-isa oo isku waafaqsanaayeen tanna qiraadkiibay shabahdaa waa caqdi jaa-isa ah, xanaabiladu leedahay lakiin de waa mushkil oo eh, waa qiyaas maca alfaariq shaqo iskuma laha marka halkan dhinacan laga eego qiraadkii iyo iyo musaaqaadku ilan qiraadka mar oo la fasakho markaasun baa la xisaabtamaya haddii faaida joogtana waa kala qaadanaya haddii ana faaida jirinna qofna qofka kale waxba uma raacaynin wax markaa xuquuqo xaggan kaa raacaysaana may jirin lakin halka hadii la yhahdo waa caqdi jaa-isa markay marka waa geedkii markuu ka shaqeeyey ee uu hagaajiyey ee uu shaqadiiba qabtay haddaad fasakhdo isagiioo markaa de midhihiina mabay soo bixinba wey laakiin de shaqadiisani saamayn bay ku yeelanaysaa hadhowo midhaha kuu soo baxaya saamayn bay ku yeelanaysaa markaa eh, de midho ma jiraan orodoo iska tag de shaqadiisani waxa weeyaan waxay noqonaysa markaa ninkani nin eh, la dhacay buu noqonaya dhacan marka saas daraaddeed fuqahadu jamaahiirtoodu ishaarada imam maxamed la sheegin mooyaane caqdigani waa caqdi laazim ah ee caqdi maaha oo qiraadkii dee farqigaasa udhexeeya fayafsakuaxnaaf marka muxuu ku yidhi wacaqdu an yalzamu kal ijaara waa qaabkii ijaarada oo kale halkaa maxaa ka dhalanaya fayafsakhulaxnaafu in cajzun darab axnaaftii way fasakhayaan haddii uu markaa waxa wey shaqaalii shaqayn kari waayo xanuun baa ku yimid cabsi kalaa ku yimid waxay leeyihin wuu fasakhaya ka bixi karaa ila waa kuwa ijaaradaba lahaa tufsakhu bilacdaar markaa cudurdaar ayaa meesha yimidoo way fasakhaya wuu fasakhi karaa bay leeyihin licaamilin in cajzun tar haddii cajzi uu kusoo dariyo licaamilin ninkii shaqaalaha ahaa wa kayruhum fuqahadii kale waxay leeyihin waa cabdi laasime kama bixi karo oo qaala waxa odhanaya iktaraa cid kalu soo kiraysanaya waa inuu shaqaale isagu kireeyo oo isaga maalkiisa laga kireeyo shaqadiisii qabta haddii uu shaqadii qaban kari waayo camal lagu leeyahay waa dayn lagu leeyahay oo kale wa oo ay de maalan qadarkii ay ku heshiiyeen iyo wixii ay isku khilaafaan aw tafsudi ama ay caqdi fasida noqoto oo shuruuddii oo aan dhammaystirnayn ay caqdi musaaqaad ku heshiiyaan fastarshid waxaad rashaadka iyo hanuunka ka qaadataayo ku hagayo waxa weeyaan aad raacaysaa uun biqiraadin qiraad hanuun maarata rashaadka ka qaado qiraadkaasoo khaamaraahu ay khaalataahu ay labadani soo galeen khilaafku soo galay ama fasaadku uu soo galay qiraadka bay tani daba soconaysa marka xaggaan la eegee sidii qiraadkaba laga yeelayay ayuunbaad ka yeelaysa kitaabu sharia halkana waa sharikadiibuu ka hadlay incaqada sharikata alcinaani tasixu bilijmaaci fi lamaani kadaka cinda aljulli cardu mushtarak xaysu kilaahumaa lijuzihi malak wamalikun yujiizu bilcardayni kama yujiizu alcaqda biljinsayn ila ida kaana min annaqdayni wajawaza الnucmaanu min hadayn laa biطacaamayni limaalikin waqad am dabru qaasimin in iljinsu اtaxad washaaficiي yashriطu khalطan ka siwa axmeda fi الضamaani in caradtawa wاlkhusru wاribxu biqadri اlmaali walam yajuz khilaafuhu bxaali ila اshtiraaط اlxanafi kalxambali ziyaadaة fii ribxihi biاlcamali وcinda maliki bqadri اlmaali yushraطu ayضa qismaة اlأcmaali وmin huna اstiwaaهuma fi الshaa'ici sharطu ra'aahu bacdu صaxbi الshaafici wاlkhulfu fi sharikaةi اlmufaawada id jaءa fi tacriifiha munaaqadة fahiya cinaanu أطلqa الtaصarufa fiha limaliki falaa man cawafa وهي لغيره بالاشتراك في كل مغرم أو امتلاك تجويز ذي للحنفي والحنبلي واختلف في شرطها كما يلي يشرط كونها من الأثمان مع تساوي المال للنعمان والحنبلي يمنعها إن أدخل كغرم غصب أو ركاز حصل وشركة الأبدان في الصنائع وهي صحيحة لغير الشافعي وهو يجيزها إذا تقبل في الذمم الأعمال, في الذمم الأعمال من قد وكل وعند مالك تعاون رعي مع اتفاق صنعة لا مصنعي وشركة الوجوه فيما ابتاع في ذمة بالجاه ثم باع صحدد النعمان وابن حنبل ولسواهما الفساد ينجلي وللشريك جوزوا أن يودع لحاجة كذا له أن يبضع والشافعي كأحمد ذا منع وكلهم يمنعه التبرع وجل أحكام الوكيل لهما والعبد عبد جائز لن يلزم إن عقد شركة العنان شركة وتي أنواع هيد كأنواع ذي أي نوع نوع لوغا هذا وحوي إن عقد hadday guntaan sharikat alcinaan marka shirkada halkan laga hadlaya waa sharikatu alcuquud waaya haddii ay markaa sharikatulcinaan ay guntaan sharikatulcinaan waa maxay waa tii xoolaha la isku dirsanayey ninkana maalkeenay kana maalkeenayey isku dirsanayeen ay ka wada shaqaysanayeen waxaa la yidhaahdaa sharikatulcinaan baa la yidhaahdaa magaca halkee laga keenay waxoogaa isu khilkhilaafaan waa arrin lafdiya waxba ku habsaami mayno sharikatulamwaalna waa la ydhahdaa tasixu tani way asaxaysaa bilijmaaci waa lagu ijmaacsan yahay filamaani haddii lacag laysku darsanayo lacagtii raa'ijka ahayd ee soconaysay ee adkayd haddii la isku darsanayo waa lagu ijmaacsan yahay oo waa caadi taasi marka iyada hadalba kuma jiro kadaaka cinda aljulli saasoo kale fuqahada badi agtooda waxa bannaan cardun mushtarak alaab la wada leeyahay in sharikatulcinaan lagu galo xayu kilaahumaa lijusihi malak haddii mid waliba uu markaa dee qayb leeyahay oo labadii isla lahaa ay markaa ganacsi ku gelayaan tani waa maxay waa sharikatu amlaak bay markii hore ahayd milkii la wada leeyahay dukaamay dhaleen alaab kaley dhaleen de inay markaa shuraka ku ahaadaanoo sidaa ay ganacsi ku wadaan waa caadi waa laysla ogolyahay taasi iyadana cinda aljamaahiir waa laysla ogolyahay bacdu shaaficiya baa laga sheegay inaanay sax noqonin laakiin waxba ictibaar badan ma laho fuqaad waa isla wada ogolyihi waxaa xataa bannaan iyagoo aan marka hore curuudda isla lahayn oo qofkana alaabtiisa uu leeyahay kana alaabtiisa uu leeyahay in ay isdhexgeliyaan say isu dhexgelinayaan markii maala de wixii la xisaabtamay kan la alaabtiisu maalan inay ilaa kun ku fadhido kana la xisaabiyey la arkay intay ku fadhiday deetana si aan markaa de khasaarihila mid walba ah ka cararayaa haddii kana shan ku noqotay alaabtiisa kana shan ku noqotay wuxuu odhanayaa alaabtayda nuskeed baan waxaan kaaga iibsaday alaabtaada nuskeed kana wuxuu leeyahay waana aqbalay iibkaa kadib alaabtii waa la ysku darayaa mxuu ehm, ahaaye qabdigiina wuu dhacayaa markaa way banaanaanaysaa taasi lakin waxaad iska ilaalinaysaa masaladii muddo cajowa diraan haddii xaggana maarata beriis ku jiro xaggana beriis ku jiro de markaa halis bay noqonaysaa marka taana iyadana waa laogolya markaad cardigii mushtarak ka dhigtaan oo milkii la wada leeyahay wixii uu noqdo in haddana ganacsigii lagu galo iyadu waa caadi marka laakiin maxaa inta badan ay diidan yihiin adigoo adigu alaabtaadile kana alaabtiisii uu leeyahay in la galo wa maalikun yujiizu bilcardayni waa kaa gudi imaamu maalik baa ogol laba curuud ah oo alaaboon lacagba ahayn in sharkatulcuquudkii lagu galo oo iyadoon alaabtii la isku doorsanin laisku iibsanin oo aan shirkad laga dhigin in la yidhaahdo maaragtay waxa weya shurakaynu noqonay oo ganacsigaynu alaabteennan gelinaynaa yahay hadda mid weliba tiisi weli si gaar uu leeyay ganacsiga gasho si gaaru u leeyahay laakiin hadalkaa ayaa lagu heshiiyey buu leeya lakiin jumhuurku taa way diidan yihiinoo waxay u diidan yihiin ra'samaalkii hadhow toolo la isula noqonayo ayaan maaragtay daqiiq ahayn oo wax la malaynayo unbuu noqonaya alaabtan qiimaheedu intaa la malaynayo tanna qiimaheeda intaa waa la malaynaya wax lagu iibin doonana ilaahaybaa markaa taa ma ogolo jumhuurku kamaa yujiizu sida uu imaam maalig xataa u banaynayo in heshiis lagu galo wax kala duwan inuu kani neefgeelo keeno adna aad dhowr ariyo maalan keento ama kani uu daraahim keeno adna aad danaaniir keento taana isaga ayaa ogol eh, laakiin muxuu soo reebayaa ilaa idaa kaana min annaqdayni haddii ay yihiin mooyaane curuudaasi iyo alaabaha kala duwani hadii ay naqdaynkii yihiin oo kani uu dahab maaragtay waxa weeyaan uu keenay adiguna aad keentay eh, fido xaaladda imaam maalig ma ogola oo xaggii ribadii iyo arrimahaasu uu ka baqaya taa iyada ma ogolaanayo laakiin wixii kale wuu ogolyahay wajawaza nucmaanu min haadayn abu xaniifa raximah tacaala isagu jinsigii kala duwanaa labadan ogolyahy nuquudii buu ogol yahay bal xataa wuxuu ogol yahay tibri yani waa dahab aan lacagba laga dhigin oo tibrioo kuusan iyo fido kuusan maaragtay waxa weeyaan in la isku darsado laakiin wuxuu leeyahay waa in taa markaa sidaa u kuusan jarad tacaamul ay markaa caam baxday in lagu dhaqmo oo marka wax lagu gato haddii ay caam baxdo taa lafteeda waa la samayn karaa buu yidhi laakiin waa isagu oogla waa nuquudii isagu curuudii kale ama ha kala duwanaato ama isku mid ha noqotee ma ogola imaam maaligna curuuddii o dhan wuu ogolyahay weliba curuud kala duwan ayaa lagu geli karaa buu leey oo markaa taqwiim baa dee la ictimaaday qolyaha kale way diidayaan meesha waxaa la iska ilaalinayaa de in qof xaq aanu lahayn loo gooye ayaa la iska ilaalinaya waxay fuqahadu u diidayaan marka ay banaynayaanna dee in markaa arintii maalan dadku ay u baahan yihiin oo aynkaasoo aan meeshaa wax xayf iyo dulmi aanu ku jirin buu u qofkan banaynaya caalimkan diidayaana wuxuu iska ilaalinayaa qof xaq aanu lahayn in hadhow toolo loo gooyo ilaa ida kaana min anaqdayni wajawaza nucmaanu min haadayni marka maxaa kuu saaray xanaabiladii iyo shaaficiyadii curuud ma ogola sideedaba laba jinsiyo kala duwanna ma ogola lacag iyo keyrkeedi laa biacaamayni limaaliki halkaa nusu maali ka soo reeb laa biacaamayni limaaliki imaam maali dee laba raashin ma ogola muxuu iska ilaalinayaa wixii uu naqdigii ku diidanaa naqdigii kala duwanaa wuxuu ku diidanaa soo ribo may ahayn iska ilaalinaya acaameyn kala duwanna ama maarata xataa isku mid ahbana ila taqaabudkiina ma dhicine acaameynka si guudba wuu diiday isagoo aan Ehm, lacagtii taa shardiyayni laakiin cuntadii baa ayaa uga sii adag isaga laa biacaamayni limaaliki waqad amda bnu qaasimin ibnu qaasim baa ogolaaday iniljinsu tahada haddii jinsigu isku mid noqdo de waa lacagtiio kale buu yidhi markii dahab iyo dahab ay noqoto waynu ogolay ehm, oo riba iskama inaan ilaalinayni ikhtilaafuljinsi maynu markaa iska ilaalinayni laakiin raashinkii inaynu idhaahno maarata ataa isku jinsigii ma ogolin waxoogaa halkaa laba isku midoo la tafriiqiyey baa ka muuqanaysaba ibnu qaasim isagu laakiin madhabku maalikiyadu waa in aan laba raashin oo marata waxa weyaan kala duwan iyo kuwa isku mida toona aan lagu geli karaynin oo curuudaasi waa inaanay cunto ahayn geel iyo ai iyo wax noocaas waa inay tahay wshaafici yashriu khalan imaamu shaafici raximah llahu tacaala shardi wuxuu ka dhigayaa in la isku daro maalka ayrkii ma hardiyayo oo shirkada uma shardiyayaan khalulmaalay waxay leeyihin toban kun oo doolar baad keentay ninkana toban kun buu keenay idinkoon isuba dhibinin waliba tobankiisa hadduu ku shaqeeyo shurakaad noqonaysa shaaficina wuxuu leeya tobankaa jeebkaa ku jira yaal soo ninkaasi iskama laha waxba shirkadi markaa ma jirto waa la wa shirkad la yidhaahdo meesha ma jirto marka shaafici muxuu shardiyayaa in horta wax laysla yeesho dad aan waxbaba isla yeelan hadal uun baynu ku shuraakownay ma ogolo shaafici waa in wax laysla yeesho haddii marka aan waxba laysla yeelanin oo ninkani tobankiisii kun intuu suuqa galo uu alaaba soo iibiyo dabcan dee iminka cidina mucayan wax kuma iibsatee de waxaan imsa siinsaa boqol doolarkana waa imsa waa konton saas wax soo iibsaday niyadiisuna waa adiga iyo saaxiibkaa isla iibsada shuruudii wakaalada haddii la helo oo waxaa la soo iibsanaya iyo waxyaalahaasi la isla sii yar qeexay alaabtaa way isla yeelanayaan oo waxay iskula yeesheen iibka uu ninkan u soo iibiyey naftiisa iyo saaxiibkii oo min baabilwakaala ayay ka soo geli laakiin wax markaa shirkada ho horeysay ma jirta buu leeyahay shaafi qolyaha kale waxay leeyihin mn hadalkaa la isyidhi ayaaba lagu shuraakoobay haddana wuxuu yidhi kasiwaa axmeda sida wixii axmed ka soo harayba uu leeyahay fi damaani xagga magdhowga in tawa haddii halaag uu soo deri kolkay saa ku heshiiyeen ee ay yidhaahdeen saasaynu ku shuraakownay ayaa mid baa baxay oo wuxuu is yidhi wax soo iibso tuug baa hesho tobankii kun ba waa laga qaada khasaarahaas iyuu ku dhacaya waxyaaluhu shaafici markaa iska ilaalinay ee uu leeyay waxaan shirkad ma aha maalikiyadii iyo xanafiyadiiba waxay leeyihiin de ninkaa lacagtiisii la dhacay ayuunbaa khasaarahaasi ku dhacay ninkii kale hawshaasi ma saara day markaa shaafici wuxu le adaba shirkadi ma jirin wax shirkadoo meeshaa jirtay ma jirin xanaabiladii markaa iyagu waa ku adkaysteeno waxay yidhaahdeen khasaarihuu ku wada dhacay laakiin de waxaa mushkil noqonaysa lacagta ninkan jeebkiisa ku jirta ee milkigiisa ahayd haddii la yidhaahdo waynu shuraakownayda ayaa lagula yeeshay oo isna taadan uu kugula yeeshay de waxaan lacagtu waa ribowiye caqdiga ribowigaa haddii wax laysku doorsaday oo nus lacagtiisana nus lacagtaada a ku doorsatay miyaan taqaabud loo baahnay halkaana markaa axkaamtii bayca maarata lacagta laysku doorsanayo ayaa meesha iyaduna lumaysa markaa khaldigaa shaafici wax dhaamaa halkaa inaanu jirin baanu malaynaya washaafici yashridu khaldan shaafici wuxuu shardiyayaa in wixii laysku daro markii saa laysugu daree laysku qaso wixiina wax aan kala socmin waa inay yihiin oo hadda dhuutalo marka boqolka la soo qabto aan la garanayn kii lahaa markaa dee waxaad wadaladihiin bay noqonayaan kasiwa axmeda sida wixii axmed ka soo harayba uu u shardeeya khaldiga fi damaani markay damaan noqoto Eh, in caradtaba waa alhalaag haddii uu soo dariyo halaag hadduu soo dariyo wixii ay markaa eh, mushkilad ku dhacdo wاlkhusru wاlribxu biqadri اlmaal khasaaraha iyo faa'iidadu waa sidii xoolaha loo kala lahaa khasaarihiiyo faa'iidadu waa sidii xoolaha loo kala lahaayo kii boqolkiiba konton lahaa boqolkiiba konton kii boqolkiiba shan iyo labaatan lahaa ama boqolkiiba soddon lahaa boqolkiiba soddon buu faaida iyo khasaarahaba maarata qaadanaya kii inta soo hadhay lahaa de waa saas oo kale walam yajuus ma banaana khilaafuhu taa la khilaafa bixaalin sinaba in loo khilaafaa ma banaana laa fi khusraan iyadu waa ijmaacba khusraanka iyadu waa ijmaaco sidaa la khilaafo caqdigun ku fasahaaday ribxigana iyadana shaaficiyadii iyo maalikiyadii ma ogola wuxuu ihi ila shtiraaطu اlxanafi kalxambali mooyaane shardinta uu shardisanayo xanafigii ama xambaligii ziyaadatan fii ribxihi faa'iidadiisa in loo kordhiyo bilcamali bisababi camali shaqada uu qabanaya daraaddeed xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay ogol yihiin haddii qofkii u shaqo dheeraada qabanayo xataa ma shardina shaqo dheeraada waxa laga yaba inuu ka khabiirsan yahay ninkan kale oo isaga shaqadiisan iyo waxyaalihiisan uu baahan yahay in markaa waxa weeyaan faa'iidadii loogu kordhiyo markaa isagoo boqolkiiba soddon lahaa ayuu odhanayaa faa'iidad boqolkiiba konton baan leh adna markaa khibradiisan iyo wixiisan aad u baahan tahay markaa isaga camalkiisiibaa markaa bilaash noqonaynin oo noqonaya mid markaa faa'iido lagu qaadanayo way ogol yihiin maxaanay markaa isu bedelaysaa waxay isu bedelaysaa jamcun bayna asharika waalmudaaraba sharika iyo iyo mudaaraba ayaa maaratay jamcismaya shaaficiyada halkaa mabxas badan baa ku sugan kolley muctamad waxay ka dhigeen in aanu xataa hadduu shaqadaba keligii qabanayo aanu shardisan karin ayay manhaajka iyo iyo rawdada iyo noo qorayaan laakiin bal aduu halkaa baa ku sugan in madhabku uu suwar badan ogol yahay wax badan inuu ogol yahay halkaa khaasatan markuu isagu shaqada la gaar noqonayo inuu wax badan ogol yahay madhabkuyo bal khilaaf in la geliyaaba ay yar tahay ayaa ka soo baxaysa hadii dib loo raaco oo baxi la geliyo marka calaa kulli xaal haddii labadiiba isla shaqaynayaan ha madhabka shaaficigu ma ogola inuu midi uu ziyaado markaa waxa weyaan qaato shaqa markaa waxa weya ziyaado ribxiga ku qaato maalikiyadii iyagu si kalaabay u dhigayaano wa cinda maalikin biqadri lmaali yushrau ayda qismat lacmaali maalig agtiisa waxaaba shardiga sida xoolaha loo kala leeyahay in shaqadana loo qaybsanayo haddii maala adigu aad boqol kiiba shan iyo labaatan leedahay kana boqol shan iyo labaatan kaasina boqol konton shaqadana kaa boqol konton baa laga rabaa labadanna boqol kontonka kale ayay kala qaybsanayaan oo marka wuxuu iska ilaalinayaa inuu qof qof kale xooggiisii qaato laakiin qolyaha kale de arrintaas adag tahay ma shardeeya markaa mar hadday saa tahay maali agtiisa dee ziyaado laguma qaadan kara camalkii maxaa yeele nin waliba intii maalkiisu ahaa unbaaba shaqadiisuna noqonaysa wa cinda maaliki maali agtiisa yushrau waxaaba la shardiyaa ayadoo sidoo kale qismatulacmaali acmaasha in lagu qaybiyo biqadri lmaali maalku siduu u kala ahaa wa min hunaa halkaa uu maalig eegayo iyadoo la eegayo istiwaahumaa fi shaa'ici shaa'icua waxaan mushtaragaa waxaan mushtaragaa inay ka siman yihiin oo konton iyo konton ay u kala leeyihiin sharun shardi weeyi ra'aahu ay arkeen bacdu saxbi shaafici shaafiyada qaarkood asxaabtii shaafici qaarkood waxay yidhaahdeen xoola islaagubaa la isku darsan kara waa in boqol konton iyo konton hadii laba qof layahay waa in loo kala leeyahy haddii saddex qof layahayna ulus iyo ulus iyo ulus waa in loo kala leeyahy wax kale laskuma dari kara bay yidhahdeen halkan uu maalid camalka ka eegaya iyaguna ka eegayaano haddii kale qofbaa qof kale xooggiisii qaadanaya bay leeyihiin laakiin arrintaasi arrin eh, fuqahadii badankoodu ay taageereen ma aha wlkhulfu fii sharikati lmufaawada taa waa laga baxay markaa cinaantii wlkhulfu khilaaf wuxuu ku jiraa haddaba fii shariikati lmufaawada shirkada loo yaqaano almufaawada waa isku furnaan oo kale noqonaysa id jaaa fii tacriifihaa munaaqada waxaaba qeexideeda iyo tacriifkeeda ku yimid iska horimaad iyo munaaqado oo waxa weeyaan fuqahadii isku si uma tacriifinayaan fahiya cinaanu alaqat tasarufa fiiha limaalikin falaa manca wafa fahya mufaawadadu cinaanun waa sharkatulcinaankii uunoo alaqa ay ilaaqeen atasarufa fiiha tasarufka oo aanay waxba ku qaydin sharkatulcinaankii marka aan quyuud la samaynina waxaasumaynu ka ganacsanayna ama waxaanu soo iibin kadib iyo sidaysaanlasoa taqyiidaad aan la gelinin ayay maalikiyadu sharikatulmufaawado u yaqaanaa limaalikin maalik agtiisa hadday saa noqoto falaa manca wafa wax manciyahoo imanaya meeshaa ma jiro wax manciya ah, ama diidmaa ah, oo maaragtay imanaysa halkaas ku soo arooraysaa ma jirto waa laisku waafaqaya mutasharikatulciraamkii unbay noqonaysa ti uu shaafici diidanaana ma noqonayso wahya liayrihi laakiin sharikatulmufawada wixii maalikiyada ka soo haray marka tacriifkooda eegto waa bil ishtiraaki in la wada yeesho fii kulli maqrabin wax kasta oo khasaaro oo dhaca aw imtilaaki ama wax kasta oo la milkiyo waa inay labada qof yidhaahdaan isku hal un baynu nahay labadeenu walaalo ilaahay baynu nahay waa walaalownay wixii aan yeesho waad leedahay wixii laygu yeeshana waa lagu leeyahay markaa way taxaalufayaanoo sidii qof ulahoo kale ayay isla noqonayaan tajwiizu dii tan noocana in la banneeyo lilxanafi walxambali xanafiga iyo xambaliga ayay u sugnaatay labadii kale ogola wakhtalafa haddaba labadooda laftooda waxay isku khilaafsan yihiin fii shardiha maxaa u shuruuda kamaa yeli sidaa soo socotay isgu khilaafsan yihiin yushradu waxaa la shardeeyaa kownuhaa min alamaan waxaan inuu lacag yahay waxaan la wada yeelanaya laga sinaanaya inuu wixii lacaga yahay weliba maca tasaawiil maali waxa markaa la haystaana waa inay siman yihiin ilan labadii qof kulan qof bay noqonayaan marka adda hadday xoolihii kala bataan midbaa wixiisii la dhacay bay noqonaysaa waa in wixii markaa lacag yahay curuud iyo waxyaalaha aanu ahayn ilan curuudii taqwiim iyo hawlay u baahanaysaa waa in ay markaa isku noqonayaan qof keliya oo kale haddana markaa lafteeda maxaa soo gelay maxaa soo gelayn iyo dhaxalka iyo waxyaalaha iyo way ka reebayaan ila waxaa laga baqanayaa dib la ydhahdo saasay noqonay qofkan in qofkan aabihii dhaxlade ayaa markaa meeshii imanaysa dhaxalkii uu soo galo oo kan markaa dadkan dhaxalkoodii uu soo galo markaa aduu dhaxalka iyo waxyaalo noocaasa ayay ka reebayaan wlxambali yamnacuha in adkhala xambaligu wuxuu diidayaa haddii waxaan la soo dhexgeliyo ka gurmi qasbin wax uu dhacay magdhowii ka waajibay oo kale jinaayaadka uu geysto haddii la soo gelinayo way markaa diidayaan aw rikaasin xasala ama rikaaska weli rikaaskana waa tusaale oo looga dhigaya yani waa kasbigii naadirka ah waxyaalaha naadirka ah laftiisa hadday yihahdaan shurakaynu ku nahay wixii aad rikaas heshana waan kula leedahay wixii aan helana waad ila leedahay iyo sheeko noocaas hadday yidhaahdaan taan xambal weli wuu diiday markaa sheekada noocana ma ogolo qolyaha kale imaam shaaficina waxa uu yidhi in takun sharikatu lmufaawadati baailan falaysa fi dunya baail adduunkaba baail ma yaallo haddii aanay mufaawadada noocani aanay baail ahayn waa qarar halkii ugu dambaysay buu leeyay wax allo wixii loogu yeesho waa lagugu leeyay wixii aan yeeshana waad ila leedahay markaa iyaga laftoodii shuruudo iyo waxyaalay kusii qayqaydayaan laakiin waxaad moodaa inaanay qararkii sidaa kaga wada baxay wa shirkatu abdaani fi nooca saddexaad waa sharikatu labdaan ama sharikatu lacmaal labadaba waa la ydhahda waa dadkii markaa shaqaysanaya burugmaalka ah ama xamaaliin ha noqdaan ama baslayaal ha noqdaan ama qofku xooggiisa ha ku shaqaysanayo ama qalab uu leeyahay haku shaqaysanayo gaarigiisa ha ku shaqaysanayo ama wixii kale markaa ku shaqaysanayaba ha ku shaqaystee makiinadiisa mashiinkiisa waxyaalahaas oo dhan baa soo gelaya wa shirkatu labdaan sharikatu labdaanti fi sanaa'ic bay iyadu ku sugan tahay waxyaalihii xirfadaha ahaa wa hiya saxiixatu way ansaxaysaa ligayri shaafici shaafici wixii ka soo haray baa ansaxinaya saddexdii madhabee kaleba inay markaa xamaalinta yihahdaan waynu isla shaqaysanaynaa wixii markaa waxwey aad soo hel waad ila leedahay adna wixii aad maarata soo hesho waan kula leeyahay way ogol yihiin shaafici laakiin isagu sidaa ma ogola muxuu diidayaa shaafici de wuxuu le ninkan xoogiisi iyo xooggaagii layskuma darin laysku darteen iskuma darsamayaan khalibaa shar in wax la wada yeeshaa shardi u ahaa faa'iidada in la wada yeesho waxaa ka horeysa in marka hore raasamaalkii la wada yeesho markaa meeshan raasamaal isuukii jiraaba dee meesha ma yaalo sideed markaa shuraka u noqonaysa laakiin qaab kalea laga soo wareegi karaayo wahwa yujiizuha shaafici wuu ogol yahay idaa taqabalaa hadday labadii heshiiyey ay aqbalayaan fi dimami dimadahooda ay ku aqbalayaan ama wa ila taqabala haddii u aqbalo faacilku soo socdaa fi dimami dimadaha uu ku aqbalayo alacmaala acmaasha man qad wakila qof la wakiishay hadday iswakiishaan oo uu maalan yidhaahdo wixii aad shaqo aragto inoo aqbal adigoo anigana iga wakiila soo arki maysi markaa deetana ama aad inoo wada qabati ama aynu isla qabanay horta caqdigii inoo wada gal adigoo iga wakiilo sidaa markuu yidhaahdo oo ay deetana sidaa ku galaan de waa caadi marka iminka basaslayaashii iyo dadkani markay shuraka noqonayaanay shirkad samaysanayaan ee qof shaqaale ah u ahoo maalan wakiil ka wada ah ay dhiganayaan qofkan wakiilkay ama maarata shaqaaleha xafiiska fadhiya dee dadkii dirsaday ee shurakada ahaa ayuu camalkii u aqbalaya oo waa qof ay wakiisheen ay dirsadeen qaabkaasoo kale markay tahay shaafici wuu ogolyahay oo ninkani isagoo idinka wada wakiila ayuu camalkii u aqbalay hadhowtoo camalkii ama qaybihii kamid ha fuliso iyagoo intii kalena de waxa weeyaan eh, ka qabanaya shaqadii ku waajibtay oo dee maarata eh, ugu tabarucaya ama ha laysla wada qabtaba taa shaafici wuu ogolyahay laakiin wuxuu diidan yahay eh, qof isagu keligii caqdigii gelaya oo aan adigii kaa wakiil ahayn haddana aad leedahay wixii aad maarata shaqayso waan kula leedahay laakiin bilwakaala oo caqdigii ku gelayo waa caadi wahuwa yujiizu marka waxaan yani sanaaicdan faraha badane macalimiin baa shulaakoobaysa madrasad furanaysa waa sharkat labdaan kuwa dhakhaatiira dhakhtar furanaya waa sharkat labdaan kuwo baslayaala ayaa shirkad furanaya basaskaasi markaa magaalada u qaadayaan maaragtay dabcan waa markaan lacag isku darsanan in basaska isla soo iibsanin baynu ka hadlayna nin waliba baskiisa uu keenayo ee meesha uu ku soo darayo waa sharkatulabdaan bay noqonaysaa waxyaalahaas oo dhan kuwii dawaarlayaasha ama Eh, maarata dharka tolayin waxaasoo dhami waa sharikatulabdaan bay noqonaysa hadii qof waliba uu wixiisii qalabkiisii iyo xooggiisiiba keeno ama qalabkiisuna uu keeno sidaanay markaa ku bannaanaysa shaaficiyada agtooda in eh, ay markaa iswakiishaan ama ay shaqaale qabsadaanoo eh, ay markaa wakiishaan oo markaa acmaashi u aqbalo wahuwa yujiizuhaa idaa taqabala fi dimami alacmaala acmaasha haddii dimadaha uu ku aqbalayo markaa ijaaratudima uu markaa aqbalayo man qad wukila qof la wakiishay oo ama iyagii ka mida ama dee maarata ka baxsan waa caadi wa cinda maaliki marka halkan maarata waxa weyaan hadday qofkan inuu xirfadan yaqaanaa shardi ma noqonayso marka saa la yidhaa markay wakaalo noqoto ila waa ijaaratu dima ijaaratu dimada qof aan qur-aanba aqoon ayaa geli kara oo maarata odhanaya carruurta ayaa maarata waxa weeyaan in qur-aanka laydinku dhiga ayaan mas-uul ka ah oo anaa markaa ciddii iyo arrimaha iyo inaan keeno laygala xisaabtamayo eh, marka waxa weyaan ijaarada igala gala waa lala geli karaa marka inay iskuinay shaqadan wada yaqaanaan shardi ma aha in eh, ay wada shaqaynayaanna shardi ma aha wahuwa yujiizuha idaa taqabala fi dimam acmaala man qad wukila wa cinda maalikin maaliga agtiisa tacaawunun ruci waxaa la ilaalinayaa oo la shardiyayabaa loo jeedaa inay isla tacaawunayaan oo isla shaqaysanayaan ayaa markaa shardi ah oo aan markaa shaqada cid lagu eegin qolyaha kalema shardeeyaan maca itifaaqi sancati waxaa kaloo uu shardiyayaa oo ilaalinayaa sancadu inay isku mid tahay oo dad isku sanco ah ayuunbaa caqdigan wada karaa laakiin dad aan isku sanco ahayn adigoon dhakhtar ahayn lakiin waxoogaa ka haysta inaad markaa dhakhaatiirtii la bahowdo lama ogola ayay markaa maalikiyadu leedahay hal qof bay soo reebayaano xaalad bay soo reebayaanoo xaaladda ay markaa isdhammaystirayaan xaaladda isdhammaystirayaano maalan midna ceelkiibuu ayuu markaa biyaha ka soo daraya midna dushuu ka qabanaya markaasoo kale saasoo kale hadday tahay waa caado waa isla shaqaysan karaa maca itifaaqi sancatin aw talaasumihima bay leeyihin ama waa laba islaasimay ama laba isku midaba weynayn shaqadu laa masnacin meesha laga shaqaynaya inay mid tahay ma shardiyayaan wa shirkatu lwujuuhi tii afraad waa sharikatulwujuuh iyadu maxay gelaysaa fii mabtaaca fii mabtaacaa alifka waa tasniyadii wixii ay labadoodu soo iibsadaan fii dimatin dimadooda ay ku soo iibsadaan biljaahi iyagoo jaahooda iyo wejigooda isticmaalaya uma baacaa haddana ay sii iibiyaan inay ku midoobaan magaaladiinu gelaynaa wixii adigana lagu soo amaahiyo waan kula leedahay adna wixii maaragtay waxa weeyaan laysoo amaahiyo waad ila leedahay axad lada nucmaani wa bni xambali xanafiyadii iyo xanaabiladii waa ogolyiin wali siwaahum alfasaadu yanjali labadii kale ma ogolo fasaad baa halkaa ka muuqanaya bay leeyiin waxba iskumay darsan waa la yahada waxa isugu jiraa meeshan ma ka asaxay qaabkii wakaalada ayuunbaa iyadana la ogolaanaya lakiin markaana maxaa loo baahan yahay waxaa la soo iibinaya in tilmaan guud laga bixiyo maala beriiska noocaasa iyo sokortaa iyo taas aabaha ciddii aad ka soo amaahan karayso inooga soo amaaho deetana markuu caqdigii gelayo waa inuu can nafsihi wa can saaxibihi caqdigii uu markaa ku gelayo taasi markaa iyaduna caadi bay noqonaysa marka xaqiiqa ahaan dee qaabkuunbaa lagu yar kala duwan yahay qolyaha qaarkood waxay shaaficiyadu dee sharikaadkii oo dhanba way burinayaan sharikaadka haddii maaragtay dee qaab ay ogol yihiin baa wixii ba wada jira qaab ay wada ogol yihiin oo maaragtay in qaabkii markaa tawkiilka marka hore la sameeyo deetana wax la wada yeesho markaad wax wada yeelataanoo cabdigii uu dhaco milkigii markaa amlaagi idin dhex martana dee shirkad caadiya ah, ayay isu bedelaysaa walishariiki jawazuu an yudica lxaajati walishariiki jawazuu shariigii waxay u baneeyeen an yuudica inuu cid ku ammaanaysto xoolihii shirkadda qof inuu markaa waxa weyaan wadiica ahaan ugu dhiibo waa la ogolaya lakin waa goorma lixaajati dama markay baahi keenayso inuu iska dhiibo un lama ogolo kadaa lahu an yubdica saasoo kale waxa u bannaan inuu ibdaac sameeyo ibdaac hore inu soo marnay waa dafcu lmaali liman yattajiru bihi tabarucan waa in xoolihii loo dhiibo qof ku ganacsanaya si markaa mutabarica oo aan isagu lacag qaadanaynin marka inuu qof u dhiibo la shaqeeyo oo iibiyo oo aan wax qaadanaynin iyaduna way u bannaan tahay washaafici ka axmedin daa manaaca washaafici shaafici manaca wuu diiday ka axmedin xaalu yahay daa qodobkan ah ibdaaca waayo baahi looma qabo wiilada inu sugu iibyaa la doonaya marka waxaa dhici karta qofkaasi inuu de waxa weeyaan wax khaldo kan loo dhiibtay isagoo ammaana u taasi mushkilad male xaajana way keentay laakiin ibdaaca waxba loogama baahna wa kulluhum yamnacuhu tabaruca dabcan waa idan la-aan haddii idan uu jiro ibdaaciina de u fasahmaya wa kulluhum dhammaan fuqahadu yamnacuhu way u diidayaan ninkaa shariiga atabaruca inuu sadaqa iyo waxyaalo noocaasa bixiyo waa haddii aanu ogeyn in saaxiibkii ogol yahay hadduu og yahay inuu ogol yahay oo uu hubo dadku waa isyaqaanaan markaasoo kale waa caadi baa la yidhi wixii uu og yahay inuu markaa fasaxayo waa ku tabaruci karaa oo ilaahay markaa labadoodiiba u noqonaysa markaa sadaqad sidii waa tii laga xadiisku sheegtay ninka xaaskiisu wixii ay sadaqaysato in isagiila unoqonayso waaa layii halkaa lafteeda waa markay og tahay ninkeeda way taqaanaaye waxaan in la bixiyo inuu ogol yahay ama haddii lxiladiisu ay adag tahay oo aanu ogolayn markaa ma bixin karto wa kulluhum yamnacuhu tabaruca wa jullu axkaami lwakiili lahuma badi axkaamtii wakiilku labadan shariikeynka ee dee shaqaynaya way u sugnaaden midoo lakii kale wakiil buu ka yahay wlcaqdu caqdigan sharikadu caqdun jaaisun wacaqdi jaaisahu lan yalzama aan laazim ahayn maalintii la doono ayaa la fasii karaa maalintii la doona laga baxaya laakiin maxaa markaa la samaynaya de si aan darar shirkadii bima laa yuadii ila darar maantaan fasia imika waxaygaha la igu shubo de wii wax u baahan yahay waqti u baahan yahay in la xisaabiyo u baahan yahay waa caqdi jaais ima kale cuquuddii sharikaadku de sidii cuquuddii horeo kale ma aha waxyaalaha qaarkood imika korontadii oo kale haddii ay shurako ku yihiin oo shurakadii uu mididhinto cuquudan jaaiska ihi hadduu shurakadii mididhinto way fasaxmayaan marka caqdigii korontada shirkadii korontada haddii shurakadii mididhinto inta markaa warafadii la xasilinayo iyo waxaa dee la odhan kari maayo bahashii hala hakiyo oo mashiinadii hala baktiyo hala deliyo inta muxuu ahaaye de ma noqonayso taasi iman mayso waxa weeyaan sarkashi durulmansuurka dhammaan cuquudda jaa-iska abuu ah leeyahay fasakaadeed ayaan leenahay haddii la dhinto way fasakmayaan haddii qofku waasho way fasakmayaan qofku maalin doona fasakhi karaa waxaa shardi ah an laa yu-adiya dalika ila darar haddii ay dhibaato ka imanayso inta dhibaatadaasi loo dul qaadan karayo waa loo dul qaadanaya waa la sugaya waxaa sidaasoo kale isaguna sheegaya ibnu rajab alxambali qawaaciddiisa kitaabu shufca الشفعة استحقاق الانتزاع لحصة الداخل في المشاع وهي بالإجماع إذ بها حكم نبينا وقيل خالف الأصل تثبت للشريك باتفاق وبعده الجار لدى العراق مشاركا في الحق نحو المسلك وبعده ملاصق لم يشرك وإنما تثبت في العقار مع تابع في البيع كالأشجار لا حيث, لا حيث ما أفرد بالعقد الشجر لغير مالك كذلك الثمر ولابن حزم وهو عن عطاء إثباتها في سائر الأشياء وشرط ما تدخله أن ينقسم قهرا وللنعمان نفي ذا علم ونقله بالبيع شرط وكذا لمالك والشافعي ما أخذ بعوض كالمهر والكراء والخلع والصلح عن الدماء وقد حكوا عن مالك أن يشفع بكل, ما بكل تمليك ولو تبرع واشترط اللزوم في التبايع لا من جناب المشتري للشافعي كالحنفي وشرطها مثل الثمن أو قيمة إن متقوما يبن فإن يكن مؤجلا يؤجل إن أيسر الشفيع أو يضمن ملك والحنفي عجله وفي المحل يشفع عند الشافعي أو عجل وقوم الشخص الذي مهرا جعل والشافعي لمهر مثل ينتقل وقسمها بأنصباء الشفعة والحنفي على الرؤوس والزعى وفي مبيع وارث فمالك qadama man fii sahmihi yushariku uma dawi sihaami muطlaqan wama yabichu caasibun falaa muqadama waqiila fiihi qadiman man yacsibu calaa siwaahu على سواه وعليه أشهب وإن يغب بعضهم أو يعرض فطالب الشفعة لا يبعض وبعض إن عاقد تعدد وإن يكن عبدهم موحدا لا مالك والحنى فيما بعض عند اتحاد مشتر بلا رضا وإن أتى الغائب حقه طلب من مشتر أو من شفيع قد سلب وبعضهم يمنعه كالنخع وفي البعيد, وفي البعيد المنع للبت وعي وهي على الفور لغير من عذر وبثلاثة لدى الثوري, لدى الثوري قدر ومالك بسنة لمن حضر وسنة من بعد عود من سفر وتورث الشفعة والكوفي منع وإن بنى المبتاع أو يغرس قلع شفيعه ولو مقاسما عذر لكن لذا بأرش قلعه جبر للشافعي وأحمد وجعل له تملكا ويعطي البدل وعند رصبحي هذا عين وعند الأصبحي هذا عين وصدقوا مشتريا في الثمان وشروط لغير أحمد التراضي لنزع ملك أو قضاء القاضي وبذل مال عند مالك كفى بلا رضا كذاك إن يشهد وفى الشفعة تعريف كي واكروح الشفعة استحقاق الانتزاع لحصة الداخل في المشاع الشفعة شفعة استحقاق الانتزاع وإن حق الله يشو إن لجيته lixisati daakhili kan soo galay qaybtiisa filmushaa'i wixii la wada lahaa ka cusub ee soo galay in intiisa laga jiito mutaysiga la mutaysanayo ayaa shufca la yidhaahdaa qaadashada lafteedana waa la yidhaahdaa oo intizaaca laftiisana waa la yidhaahdaa waaya wahiya bilijmaaci yani arrintani arrin ijmaaca weeyaanoo sugan id bihaa xakama nabiyuna sal allahu alayh waali wasalam dee nabigeeni alayhi salaatu wasalaam baa xukumay mar hadday sidaa tahay dee hadalma hadhin wa qiila khaalafa alasl ninkaa aynu horena u soo marnay ayaa waxaa laga sheegay laakiin waxba de itibaar khilaaf ictibaar leh ma aha walaysa kullu khilaafin jaa muctabaran ila khilaafun lahu xadun min anadari tabutu markaa isagu waxaa laga yaabaa inuu ka eegay in waxani ay tahay qof wixiisii xoog lagu qaadanayo de laakiin eh, rasuulka alayhi salatu salam hadii uu xukumay meeshaa inaan dulmi jirin waa la ogyahay tahbutu lishariiki qofkii shariiga ahaayee waxaan ku jiray ayay markaa u sugnaanaysaa bitifaaqin maarata muran la'aan shariiga ahaa ee qofka qofka shaygan lalahaa ayaa ka cusubee uu soo geliyey ka qaadan karaya wa bacdahu ljaaru lada alciraaq waxaa ku sii xiga haddii isagii aanu joogin oo isaguna shufcadii yeelanaya xanafiga agtiisa mushaarikan fi lxaqi xaaluu jaarkaasi yahay mid xuquuqdii milkiga shariik kula ah naxwal maslaki sida waddadii oo kale ki ay isku waddada ahaayeen isku dariiqa ahaayeen ee ku dhinac yaallay ayaa xaq u yeelanaya inuu qaato wa kaasi haddii aanu jirinna waxaa ku soo xigaya mulaasiqu kii ku dheganaa ee lam yashrak aan la wadaagin wax xuquuq ah jaarku miyuu leeyahay xaqu shufco mise ma laha ayay jumhuurka iyo xanafidu isku kala duwan haddaad gurigaagii iibiso kii kugu xigay xaq miyuugu leeyahay inuu ka qaato kii aad ka iibisay jumhuurku taa ma ogola xanafiyaduna waxay leedahay xaq buu leeyahay laakiin wuxuu ka dambeeyaa kii kula lahaa haddii guriga midi kula lahaa ood qaybtaadii iibiso shufcada waxaa yeelanaya unka kulale jaarku soo geli maayo haddii laakiin guriga aad keligaa lahayd ood gurigii iibiso shufcadii waxaa yeelanaya jaarkii markaasuu iyagiina kala qaybinayaao qolo aada isku waddo tihiin oo dee xuquuqdii maarata aad wax wadaagtaan iyo qolo aad sii kala jeedaan bay noqonayaan ka aada isku waddada tihiin baa xaqii yeelanaya haddii ko isku waddo tihiin aanu jirin kii kaa sii ee laakiin kugu dheganaa ayaa markaa xaqii yeelanaya saasuu isagu leeyay waxaan u daliishanaya aljaaru axaqu bisaqabihi jaarka ayaa markaa u xaq leh maarta waxa weyaan markaa eh, saqafkiisa waa qurbiga meel markaa waxaan markaa waxa weeyaan eh, maaragtay qariibka u yahay maarata ku dhegan yahay isaga ayaa u xaqleh qurbigiisaasaanu ku mutaysanaya jumhuurku markaa aljaarudani way tawiilinayaan xadiisku waa saxiix wey way tawiilinayaanoo inay tawiiliyaanna waxaa ku kalifay eh, qadaa rasuulu lahi sal slm bishufcati fii kulli maa lam yuqsam rasuulku wuxuu shufcada ku xukumay wixii aan la qaybin faidaa waqacat ilxuduudu surifat iuruqu falaa shufcata iyaduna waa xadiis saxiixa haddii xuduuddii ay dhacdo wixii la kala qaybsado oo wadooyinkii iyo wixii ay kala caddaadaan shufca ma jirto buu xadiidku yii marka wixii la kala qaybsadee xuduuddii la sameeyey miyaan jaar la noqonin mee jaar baa la noqon haddii iyadoo jaar la yahay baa xadiidkii uu yidhi shufca ma jirto marka labadii xadii sidee loo jamcinayaa waxay yidhahdeen waxaa loo jamcinayaa aljaarudani shariiga laftiisa jaar waa la yidhaahda labada qofoo kastoo wax wadaaga hataa zawjada ayaa jaara la yidhaahda ajaaratana ina alkhuuuba tanuub marka zawjadiibaba jaara la yidhi markaa de waxa weeyaan qofkii shariiga kula ahaana jaar waa lagu ilaaqi karaa waay taawiilinayaan waxay leeyihin jaarka waa in lagu fasira sidan hadii kale labada xadiid tanaaqud baa ka soo baxay wuxuu yidhi markaa wainamaa eh, wuxuu yidhi tahbutu lishariiki biitifaaqi shariiga isaga waa lagu ijmaacsan yahay wa bacdahu ljaaru jaarka ayaa ku soo xiga lada lciraaqi xarafiga agtiisa mushaarikan xaalu yahay fi lxaqi xaqiibu markaa kula wadaagaya naxwal maslaki sida wadadii oo kale wa bacdahu kaa waxaa kusoo xiga mulaasiqun kii markaa kugu dheganaa oo lam yashraki aan isagu kula wadaagin xuquuqdii milkiga wainamaa tahbutu shufcadu waxaa keliyo ay gashaa uun filcaqaari dhulkii dhulkii unbay gashaa mac taabicin filbayci iyo wixii haddii dhulka la iibiyo bayca gelayin kalashjaari sida dhirti dad dhulkaaga iibiso oo dhir iyo dhisme waxa ku yaala aanad ka haday miyaad la soo hadhay mise lamaad soo haday lamaad soo hadhin dee kutubta furuucda laga ogaaday halkan imika si guudmaynu bayca usoo dulmarnay waxay gelaysaa dhirtaa iyo dhiskuba iibka dhulka way gelayaan oo waa tabac markaa dhulkii iyo wixii tabaca u ahaayee marka la iibinayo dhulka raaci jiray ayay shufcaduna gelaysaa oo laakiin de waxaa kale geedaha iyo iyo dhiskaa iyo dhirtaasi waxay u gelaysaa unbaa markii dhulkii la iibiyo haddaad dhiskoo keliya iibiso shufca ma jirayso way soo socotaa laga yaaba in halkaan inoogu timi dhirtoo keliya haddii la iibiyana iyadana ma gelayso waa kan wuxuu ku yidhi laa xayumaa ufrida bilcaqdi shajar maya haddii lagu gaar yeelay geedaha uun iibka iyo dhiskii dhiskiiumaad iibisa dhulka maad iibinin geedkuumaad iibisa dhulka maad iibinin markaa shufca ma jirayso ligayri maalika imaamu maalik wixii ka soo haray halkaa shufca ma gelinayaan isaguna wuxuu mar haddii dhulkii markaynu iibinno ay tabac u noqonayaanoo shufcadii ay gelayso marka gaar loo iibiyana shufcadii ha gasho laakiin jumhuurku geedihiio mustaqila ama dhiskiio mustaqila shufcadu ma gelayso kadalika thamar ama de iminka shuqooyinkii oo kale dadkii shuqadaha isla lahaa shuqay isla iibsadeen isla degan yihiin mid baa markaa inuu meeshii ka baxa doonay oo mid kale soo geliyo kolkuu mid kale soo geliyo kii markaa shufco ma yeelanaya kan ma ka xoogi karaya lacagta ma u celin karaya maalig haa buu leeyahay jumhuurkii Ehm, ayuma frida bicaqdi shajar liayri mali kaalia amar midhiina waa saasoo kale oo midhihiina haddii la gaar yeelo gaar loo iibiyo jumhuurku ma ogolo in shufca la geliyo ilan midhuhu marka horeba geedkay taabicu ahaayeen geedkuna wuxuu taabicu sii ahaa dhulka saas daraadde xataa shaaficiyada khilaaf baa ka taagan ehm, markii dhulkii la iibiyo ee geedku raaco iibka midhihiina ay raacaan deetana shufco loo baaho shufcadaasi dhulkii way gelaysaa waa lasla ogolyahay geedkiina way gelaysaa midhaha miyay gelaysaa khilaafkaa ka tahay weji baa odhanaya attaabicu laa yastabic geedku isagiibaa tabaca oo tabac ahaan aynu maarata shufcadii u gelino isagii haddana tabaciisii uu sii fogaada halkaa shufcadu ma gelayso baabay qaar leeyihin markaa de haddii markaa midhihii oo keliya la iibiyena min baab awla shufca geli mayso laakiin maali iyagiina mar hadday tabc geedkii u yihiin wuu ogoliy walibni xami ibnu xami isaga waxa u sugan wahuwa can caaain caaana waa ka soo arooree ihbaatuhaa in lagu sugo fii saa'ir ashyaai dhammaan waxa la yahada wixii ashyaada ahaada waayo qadaa bishufcati fii kulli ma lam yuqsam wax allo wixii aan la qaybinba nebigu shufcadii waa ka xukumay markaa manquulaad iyo caqaalaadba waa gelaysaa wuli ari haddaad qof isla leedihiin ood qaybtaadii iibiso shufcuu kaga qaadanayaa buuli lakin de jumhurku xadiiska intiisa dambey sii eegaya faidaa waqacat alxuduud wasurifat اطuruq waxaa laga hadlaya inu dhul yahay ayaa markaa meesha ka cad walibni xasmin lahu can caطaa'i ihbaatuha fi saa'ir اlashyaa wa sharطu maa tadkhuluhu waxa shardi u ah waxaan ay gelayso shufcadu an yanqasima qahran in qismada qasabkii ay gasho qismada ama qaybinta qasadka inay gasho qaybinta qasadka maxaa logala jeedaa yani waxa haddii uu mid yidhahdo ha la qaybiyo aanay xaq ulahayn kuwa kale inay diidaan oo hadday diidaan intuu tago qasab lagu qaybinayo oo inoo soo sotaa baabu kitaabilqisma ayaa inoogu xiga maxaa qismadeeda ay waajibaysaa iyo maxaanay waajibi halkaas aynu ku arki doonaa marka haddaba wa shartu maa tadkhuluhu an yanqasima qahra waxaan ay gelayso shufcadu waxaa shardi u ah inuu yahay wixii in la qaybiyaa ay qasabka ahayd haddii dadkii qaar ay codsadaan walinucmaani nafyu daa culima abuu xaniife agtiisa shardigaa in la anfiyo ayaa la ogaado shardi maaha buu leeyay ee wixii dhul la wada leeyahay uu yahay ayuunbaa ku filan marka halkan khilaafkani shaaficida dhexdeeda inuu ka jiraaye waxaa sabab u ah cilada shufcada xikmadda ku jirtaa maxay tahay maxaa shufcada shareecadu ay u jidaysay cilada ku jirta maxay tahay ayaa khilaaf dhalinaya oo ma dafcu darari lqismaba mise waa dafcu darari shirka wax wada lahaanshuhu dhib buu iska leey wixii kala qaybintiisuna dhibaata iska leeda de wiiiba yaraanayo w markuu isku jiro ayuu dee tamariyaayo wax badan goyn kara marka waxaan laga baqanayaa ma qofkanaa laga ilaalinaya in la yidhado wixii hana loo qaybiyo oo qof la qaybsada ayaa laga ilaalinaya waxa laga caranaya waa in qofkii kan hore dawaamiisa kan cusubee soo galay inuu yidhado wixii halaynoo qaybiyo mise waxaa laga cararayaa waxa weeye qofkan laga ilaalinayaa kollayba shirkadu dhibbay leedahay inta wixiisa uu la gaar noqonayo ee cidi aanay shariig la noqonaynin gaar hala noqda baa laleeyahy marka haddaynu ahno waa dafcu darari shirka dee munqasim iyo khayru munqasimba way gelaysaa taas haddii aynu dhahno waxaa laga cararayaa waa dafcu darar qisman waa say markaa u badan yihiin shaaficiyadu in ay rajaxayaane waxay markaa shufcadii gelaysaa un wixii munqasim ah wixii laakiin aanu munqasim ahayn sida suuli keliya oo kale suulimi isla leeyihin suurigii waanu suuli yar musqul yar oo aan laba musqulood noqonayn way noo iman doontaa taasi laa tanqasimu qahran qismo qahri ima gasho marka taasoo kale haddii ay tahay bay jumhuurku leeyihiin oo islaleeyihiinoo miduu qaybtiisii iibiyo shufca ma gelayso wa sharu maa tadkhuluhu an yanqasim waxaanay gelayso waxaa shardi o ah inuu qaybsamayo qahran si qahriya inuu qaybsamayo walinucmaani abuxaniifa agtiisa nafyu daa kan anfintiisa ayaa culimo loogaan wa naqluhu bilbayci shardi naqlulmilki milkigii in la naqliyey oo bilbayci iib lagu naqliyey ayaa shardu shardi ah waxaa shafcada lagu qaadanaya waa in la kala iibsaday laakiin haddii laysu hibeeyey ama laysku sadaqaystay eh, ama la kireeyey dee shufca markaa ma imanayso hadii la kireeyey milkigiiba ma wareegi haddii la hibeeyeyna dee ciwadba ma jiro markaa shufcaduba sideedaba waa in qofkan wixii uu bixiyey maarata bedelkiisii la siiyo markaa eh, sadaqaadkii iyo hibaadkii iyo waqfigii iyo idan waa waqfulmushaac way ogol yihiin shaaficiyada iyo qolooyin baa ogol inaad qaybtaadii tirahdo anigu waa waqf masjid baan ka dhigay meeshaas lahaydba t qaybteedii masjid baan ka dhigay way noqonaysaa maalintu junub yahay waynaanu soo gelin baa ninkaa maarata saaxiibkaa ah, ma soo gelayo maarata isagii oo junub ah haddana de meeshii waa la wadanay markaa deetana dhow toole miyay waajibaysaa inaad ka iibsato furuucda shaaficiyad ka eegi doonta wanaqluhu bilbayci sharun in haddaba wixii la iibiyey oo iib uu ku guuray milkigu ayaa shardi ah wakada limaalikin washaafici maa ukhida biciwadi maalik iyo shaafici waxaa ula mid ah waxaa la iibiyey waxaa ula mid ah wax kasta oo wax la dhaafsaday iibba yaanu noqonin sida maxay oo kale kira ahaan baa loo bixiyey oo maarata meel kale u kiraysanaya ayaa la yidhahya maxaa markaasuu muska aan gurigan ku leeyahay ninkan gurigan isla leenahay muskayga qaata oo kira ahaan u qaata haye bay yidhahdeen oo kira ahaan bay u qaateen wlkhulci gabadhii baa isku khulucday iyadaa markaa shaksiga lahayd guribay qayb lahayd ninkeedii bay doonaysa ina iska furto markaasuu yidhi khulci baan doonaya markaasay tiri qaado nasiibkayga gurigaa boqol kiiba konton baa leedahay ku wareeg wuu ku khulcay marka ciwad mucaawado weey iyadana way gelaysaa shufcadii bay leeyihi wasulxi can idimaai dhiig baa markaa heshiis lagaga galay qof baa markaa waa qisaas maalan kugu lahaa inuu gacanta ku gooyo ama far gooyo markaasaa tii war haygoynina waxaan qaado shaqsigan qaadabaa ti markaasuu yidhi haye shaqsigiibuu qaatay waxaasoo dhan waa ciwad bay leeyihin dhacday bilaash ma waxa aan bilaashka ahayn oo dhan shufcadii way gelaysaa bay leeyihiin maalikiyada iyo shaaficiyadu labadii kale iyagu waxay leeyihiin waxaan kuwan geli mayso maxaa yeelay bayc saxma waxay mucaawada maxda weliba bayc ah. kiradu waaba mucaawada maxda laakiin iyada lafteedu waxay leeyihiin de magacii bayc ma ma wadato magaceeda ijaara iyo waxaasay wadata marka iyada ma ogola qolyahana waxay ka egeen xaggii macnaha oo qofkani wixii waxbu dhaafsaday waa qof wax loo celin karo markaa waa shufcadii waa imanaysaab waqad xakow can maalikin an yushfaca bikulli tamliikin walow tabaruca waqad xakow waxay ka sheegeen can maalikin imaam maalik waxay ka sheegeen an yushfaca shufcada waxay yidhahdeen ficil lagama keeno oo misbaaxulmuniirku wuxuu leeyahay laa yucrafu lahaa ficlun laakiin halkan waa laskaga yar qasbaa waa laska farsameeyey shafaacadii afcali ilahay u ka soo qaa ila shufcada waxaa laga soo ishtiqaaqiy baa layidhi waa mina shafciyo qofku milkigiisii ayuu milki kale ku soo daraya marka an yushfaca in shafci lagaga dhigo oo milkigii lagu soo daro bikulli tamliikin bisababi kulli tamliikin tamliik kasta oo dhaca oo waxa weeyaan wixii uu ku wareego qofkan nasiibkiisii wax kasta uu ku wareejiyo qaab kasta uu u wareejiyo inaad kaagii intood kiisii soo qaata shafci kaga dhigayso ayay maali ka sheegeen walow tabarucan tabarucba ha noqdo xataa tabarucba ha loo bixiye waa riwaayo maalig laga soo naqliyey in shufcadu ay milkigaa wareegay o dhanba ay gelayso washturia aluzuumu fi tabaayuci laa min janaabi lmushtari lishaafici washturia waxaa la shardeeyaa alluzuumu luzuum baa la shardeeyaa fi tabaayu wax kala oo khiyaar aanu sii jiri ayaa shardi ee inta weli khiyaar jiro lama qaadanayo shufcadii may sugnaanin laa min janaabi lmushtari lishaafici shaafici agtiisa maya oo lama shardiyayo lusuumkaasi dhinacii mushtariga inuu ka yimaado shaaficiyadu maxay leeyihiin kale xanafi xanafigina waafaqsan yahay waxay markaa leeyihiin lusuumka waxaa laga eegayaa xagga baaica ilayn intiqaalulmilkigii wuxuu ku xasilayaa marka baaicii bilaa khiyaar uu noqdo marka baaicii bilaa khiyaar uu noqdo ayay shaainagii soo marnay muddatulkhiyaarka yaa milkiga leh shaaficiye iyo xanafiyo waa kuwii lahaa baaicu hadduu khiyaar leeyahay milkigii wuu leeyay keligii hadduu leeyahy haddii lala leeyahay isaguna laakiin weli khiyaar u harsanyana xanafiyadu way siinayeen shaaficiyaduna mawquuf bay ka dhigay markaa weli dee maaragtay waxa weeyaan milkigii kama soo guuri haddii mushtarigoo kelihii uu khiyaarka lahaa shaaficiyadu waxay dhahen milkiga isagaa leh xanafiyaduna maxay dhahdeen baaicii wuu ka soo baxay mushtarigiina weli milkigiisii wuu soo gey markaa labadoodu maadaama ay aaminsan yihiin baa'icii in milkigii ka zuulay haddii mushtarigoo keliya uu khiyaar leeyahay labaduba waxay isku raacsanaayeen milkigii baa'icu inuu zaa'id yahay oo suulay marka intiqaalul milkigii wuu xasilay marka iyaguy ogol yihiin haddii baayica aanu khiyaar lahayn shufcadii way sugan tahay bay leeyihiin waxba kan kale khiyaarkiisa macnaa inooma samaynayo waayo inuu ka noqon karo unbaa khiyaarkiisu u yahay soo maa inuu ka noqdo muxuu ka faa'iidaya inay lacagtiisu u badbaado dee lacagtiisa soota loo dabaano qaadayaba kanaaba siinaye kanaaba siinaye maxaa markaa looga baahanya qolyahan kale markaa maxaa ku kalifay iyagu inay san odhan waayaan dee masaladu halkii hore ku noqonaysaao iyagu waxay u arkaan baa'ica milkigiisi inaanu zuulin ayay u arkaan haddaba wuxuu yidhi washturia luzuumu fi tabaayuci laa min janaabi mushtari lishaafici aban xanaabilada unba wa kuso aroorayan xanaabiladu milkiga mushtarigay siinayeen mudtulkhiyaarka o dhan laakiin haddana ma cabacayo khiyaar kale marka maadaama ay malaha u sinayd labada xaalo ayay iyagu saa u yidhahdeen laakiin maalikiyadu baayaca ayaa milkiga lahaa bay lahaa washturia aluzuumu fi tabaayuci laa min janaabi lmushtari lishaafici kalxanafi shaaficigii xanafigii shardi ma aha in dhinaca mushtariga khiyaarku ka dhammaado wa sharuhaa milu aman aw qiimatun in mutaqawiman yuban halkaa waxaa inooga bilaabmaya wixii lagu qaadanayey ee bedelka noqonayey ninkan shufcada qaadanaya wixii uu bixinayey oo waxoogaa yar dheeraanaya halkaas idinku joojinu sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi